akaltu qaab lahu wabacdahu waisrahu wakhaalfahu wacindahu wacinda fiiha annaasbu yastamiru lakinahaa bimin faqad tujaru wainama sadaabta fila tudmaruu farfac waqul yowmu lkhamiisi nayiru baabu darfi haadaa kanu baabu darfi darafkii baabkiisii weeye nusqooyinka gabal waxaa ku sugan baabu darfi gabalna baabulmafcuuli fiihi waana isku mid oo waxawy basriyiinta ku magacaabaan daraf kuufiyiintuna mafcuul fiihi ay yidhaahdaan marka haddii la yidhaahdo mafcuul fiihina waa cibaara kuufiya haddii la yidhaahdo darafna waa cibaara basriya labada waxa weeyaan madhab ee nuxaadda ugu waaweyn laba tacbiiray kale leeyihiin weeye waana isku mid qaarna waxayba yidhahdaan maxal ilaa waa maxalkii ficilku ku dhacaye amase waa zamankii uu ku dhacaye qaarna sifa yidhaahdaa marka daraf luqaahan waa alwicaa waa weel istilaaxan laba u qaybsamaa darfu zamaan iyo darfu makaan sababtoo ah ficil kasta ama xadad kastoo dhacaya laabud waxaa laga maarmaan ah inuu wakti ku dhex dhaco waktiga uu ku dhex dhacayaa la yidhahdaa darfu zamaan ama makaan waa inuu ku dhex dhaco makaanku ku dhex dhacayna waxaa la yidhahdaa darfu makaan wa darfu darafkii nawcaani laba nuuc weeye fa darfun daraf asminatun zamanyaal weeye darafkaasoo yajri soconaa maca dahri waktiga la jirkiisa wa darfun darafna amkinatun makaanyaal weeye waalkullu dhammaan labadaba mansuubun waa mid la kordhigay calaa imaari fii calaa idmaari macnaa fii fii macnaheedoo la idmaara lagu kordhigay factabiri darfa darafka ka fiiri bi haadaa macnahaas oo fiida waktafi kuna kaaftoon haddaadba ka hesho wa darfu darafkii nawcaani aharfu waa mufrad nawcaanina waa muhane aharfu waa mubtade nawcaaniya khabar ah mubtade iyo khabarna waxaa waajiba inay iswaafaqaan oo ay ismudaabaqeeyaan xagga ifraadka iyo tasmiyada iyo jamac say ku dhacday adharfu in mubtado laga dhigo mufrada nawcaanina khabar laga dhigo oo muhanaa ilaa maba bannaano saase waxaa la leeyahay mudaafa meesha ka go'an ama kan horuu ka go'an yahay ama ka dambu ka go yahay qisma darfi darafka labadiisii qaybood nawcaani waa laba nooc saasaa laisku waafajina mudaafa kan hore ka go-anaad leedaho mufanaa ah. qisma darfi darafka labadiisii qaybood nawcaani waa laba nooc ama midka dambaa mudaaf ka goonya wa darfu darafkii nawcaani duu nawcayni waa laba nooc mid u saaxiiba oo mufrada laga wada dhiga waxdhan ama fadarfun daraf asminatun zamanyaal waaye daraf waa zamanyaal oo waa darfu zamaan waa zaman kasta oo uu ku dhex dhaco ficilka darafkaasoo yajri soconaa maca dahri waktiga la jirkiisa saacadaha ayuu la socdaa wa darfun darafna amkinatun makaanyaal waaye oo waxa weya waa makaanka uu xadadku ku dhex dhaco walkullu dhammaan mansuubun waa mid la kordhigay darfu makaankana waa la nasbiyaa darfu zamaankana waa la nasbiyaa walkullu dhammaan mansuubun waa mid la kordhigay calaa imaari fii calaa macnaa idmaari fii fii macnaheedoo la idmaanaa lagu kordhigay oo waxa weeyaan mid kastaba zamankana marka darafnimo lagu nasbinaa waxaa ku dhex dhacay ficilka waa waktigii ficilku ku dhacay macnaa fiina waa intaas ilaa fiidu darfinimay keeni jirtay shay shay ku dhex jiray fii keeni jirtay haddana waxa weeye zamankan waa in dhacdadu ku dhex dhacday ficilkaana ku dhex dhacay hadday makaan tahayna makaankan ficilkaa ku dhex dhacay macnihii fiidana intaasuba ahaa factabiri darfa darafka ka fiiri bihadaa macnahaas oo fiida waktafi kuna kaaftoon haddaadba ka hesho khalaas weeyaan intaas ayaa waxa weeyaan lagu nasbiyey oo nasbadi waa hayda marka darafka waa labo darafka darfu makaanka asaga waxa weyan kalaqaad qaad waxaan rabaa darafka darfu zamaanka kala ma leh dhammaantiis darfu zamaannimaa lagu nasbiyaa meel alla meesha lagu arko waa lagu nasbiyaa laakiin darafka darfu makaanka saddex unbaa aqbali karta darafnimo in lagu nasbiyo koow mubhamka waa midkaan makaanku khaas ahayn makaan mucayana ku khaas ma ahan sida asmaauljihaad hadda haddaad tidhaahdo jalastu waxaan fadhiistay amaama shaykhi shaykha hortiisa amaamadu laga bilaabo xabadkiisa wixii ka horeeya ilaa dhulku meeshu ku dhammaado waa amaama marka xad koobanoo la yaqaan male haddaad tidhaahdo jalastu fowqa almasjid masjidka korkiisa masjidka saanqaabka shubka wixii ka koreeya ilaa cirka waa korkiisii marka xad muxadadoo la yaqaano male sidaas darteeda waxa weeyaan waa lagu nasbi karaa darfu makaanimo maadaama uu mubham yahay qismiga labaad oo darfu makaanimo lagu nasbi karaana waa asmaa qadarka go-an kuwa leh sida miilka oo kale hal miil hal waa afar kunoo tilaabo farsaq waa saddex mayl beriid waa afar farsaq kuwaasna waa lagu nasbi karaa asmaa darfu makaanka oo maqaadiirta ah qismiga saddexaadoo darfu makaanimo lagu nasbi karaa waxa weeye maa kaana mushtaqan min masdari caamilihi waa darfu makaanka caamilkiisa masderkiisa laga soo qaatay jalastu majlisa zaydin haddaad tidhahdo jalastu waxaan fadhiistay majlisa jalasada laftirkeeda laga soo ishtiqaaday soo maaha masderkeeda khalaas marka waa lagu nasbi karaa saddexdaasaa darfu makaanka nasba aqbasha oo darfinimo lagu nasbiyo darfu zamaan kulligiis waa aqbalaa taquulu waxaad leedahay saama khaalidun khaalidaa soomay ayaaman maalmuu soomay darfu zamaankii uu nasbiyey darfu zamaankii uu miaaliyey saama khaalidun khaalid waa soomay ayaaman ayaaman taas weeye ayaamantu waa waktigii uu ku dhex dhacay ficilkan soomka soomkan khaalid soomay maalmaha dhexdooduu ku dhacay xaggana kama jiro xaggana kama jiro wagaaba wuu maqnaaday huwa khaalid shahran bil ayuu maqnaaday bil ayuu maqnaaday shahran taas waa darfu zamaana lagu nasbiyey sababtoo ah quyuubada maqnaashada waa waktigay ku dhex dhacday wa aqaama waa nagaaday huwa khaalid caaman sanad ayuu nagaaday sana iyo caam waa isku mid waxa weeye iqaamada nagaashadu waktiga ay ku dhex dhacday weeye wa baata zaydu zayd waa baryey fawqa sadxi masjidi masjidka saanqaafkiisa korkiisa masaajidka saanqaafkiisa saanqaafkaas korkiisuu ku baryey oo waxaa seexday wey halkaas ayuu seexday tanna darfu makaanimaa lagu nasbiyey oo waxa wey fawqadaas ayaa darfu makaannimo lagu nasbiyey ilaa waa makaankii ficilkan oo waxa wey oo baryidaa uu dhex dhacay wey meeshii ficilkan dhexdiisa ku dhacay waa makaankii wlfarasu faraskii alablaqu ee caddaa ablaqa waxaa la idhahdaa faraska caddaan iyo madow iskula jiraan faraska oo caddaanka iyo madowga iskula jiraan marka soomaaligeeda maqaano fardaba ma dhaqa jirin marka dadka fardaha dhaqdaa soomaaliya loo weydiinaya waxaa laleeyahay faras madow iyo caddaan isugu jira xaa la yidhahdaa soomaaliga ah. wlfarasu faraskii faraskii alablaqu ee caddaa taxta macbadi ninka la idhaha macbad waa nin magaciis macbadku maanta ninka la idhaha macbad hoostiisuu ku sugan yahay ah, macbad hoostiisuu ku sugan yahay taxtadaas waa makaanka ficilkan oo hubuudka uu dhacay oo ku dhex sugan yahay faraska halkaas ku xidhan asna guriga korkiisuu jiifaa macbadku malaha war wariixu dabayshii habbad waa dhabatay xoogay u socotay weeye war wariixu dabayshii habbad waa dhabatay yamnat almusalli yumna meeshaas ma aha waa yamna hadda ka hor yumna inaa idhiyaan u malaynaa waana qalad ah, h ee darfku waa yamna bifatxi ah. wariixu dabayshii habad waa dhabatay yamnata almusalli kii tukanayay midigtiisay xoog u martay dabayshii marka hadda yamnadaasu darfu makaanimay ku nasbisantahay maxaa yaele ficilka oo waxa weeyaan casfiga casfuriix dabayshan xoogga u socotaa makaankay ka dhacday weeye wa zarcu abuurkii waxa weya zarciga waa dhammaan badarka la cuno hadduu beriis yahay haduu gelle yahay haduu masage yahay hadduu yahay qamardi iyo haduu bur yahay wa zarcu abuurkii tilqaa alxaya roobka ku-aabkiisu aada rabkaasu ku aadaya meesha aan abuurka ku ridnay roobkaasaa ku aadano inuu ku shubayaanba u malaynaa marka alxaya waa roobka weyn roobkii almunhalli ee shubmay oo xooga u socday oo xoogga u socday tilqaadaas wey maxalushaahidku tilqaaa waa makaankaas ku aadan wa qiimatu lfidati fidada qiimaheedu duuna dahabi dahabku ka hooseeya waa ka hooseeya wa qiimatu lfidati fidada qiimaheedu duuna dahabi dahabka waa ka hooseeya makaanka ka hooseeyuu ku sugan yahay waa darf macnawi ah wafama halkaas makaankaa lagu ishaaraa fog wafama makaankaas camrun camaraa ku sugan fadnu minhu u dhowow haddaad ah, dan kaleedood wanaag ka rabto fadnu minhu u dhowow waqrubi u dhowow beydkaa lagu bixina waqrubida wa daaruhu daartii camar wa daaruhu daaru camrin camar gurigiisii harbiya faydi lbasra weliga basre ku yaalla dijla biyo shubkiise biyo shubkaas galbeedkiisuu ku yaallaa waxa weya garbiyada waa galbeedka dhinaca qoraxdu kasoo dhinaca qoraxdu u dhacdaa la ihahdaa garbi faydkana waa meesha biyaha webigu kusoo mutaaco webiga markuu biyo keeno biyaha meeshay ku faafaan weeye faydka marka waxaad tidhahdaa wadaaruhu daaru camrin camar gurigiisii karbiya faydi lbasra magaaladan basre webigeeda dijlaa weesha uu biyaha ku daadiyo halkaasaa gurigu ku yaallaa wa nakluhu naklu camrin camar geetimireedyaalkiisana sharqiya nahri mura ninkan muro lidha waa nin magaciis muraduna nin magaciis weeye wa qiila ismu qabiila iil dha ayaa jira waa qabiilo magaxeed laftirkeedu hadii ismu qabiilo laga dhigana waa un nin magaxiis maxaa odagii qabiiladu ka soo farcantay wey marka ninka mure la yidhaah webigan iyo kanaalka uu asagu jeexday kanaalkaas barigiisay ku taallaa timirtiisuna wa nakluhu naklu camrin camar timirtiisa geetimireedyaalkiisa sharqiya nahri mura ninka mura la yidhaahdo webigiisa webigaas barigiisa ayuu ku sugnaadeen oy ku yaalleen waqad akaltu waan cunay qablahu qabla alcasri casirka ka horan wax soo cunay wa bacdahu bacda alcasrina waa cunay wa israhu isra alcasrina waa cunay wa khalfahu khalfa alcasrina waa cunay wa cindahu cinda alcasrina waa cunay kuwaan si gaara beydka wuxuu ugu keenay waxay tahay darafkii gabal darfu makaannimu u caynoobaa gabalna darfu zamaannimu u caynoobaa kuwaan mudaafuleyn wuxuu noqday noqona waxa wayaan qablo iyo bacdo iyo isra iyo khalfa iyo cinda dhammaantood haddii loo idaafeeyo makaanna waxay noqonayaan darfu makaan haddii loo idaafeeyo zamaanna waxay noqonayaan darfu zamaan haddaad hadda tidhaahdo waqad akaltu waa cunay qablahu qabla alcasri wabacdahu bacda alcasri dhammaan waxay noqonayaan darfu zamaan haddaad makaan u idaafaydo tidhaahdo waqad akaltu waa cunay qablahu masjidka hortiisa wa bacdahu masjidka meesha ka dambayda wa israhu raadka dambo masjidka amase isra zaydi zayd raadkiisa wa khalfahu khalfan mucalliman ku cunay wa cindahu cinda shaykigan ku cunay haddaad tidhahdo makaan u idaafaydana darfu makaanay noqonayaan ah, ila cinda fulan markaa tidha fulaanku makaanu ku sugany marka haddii wax makaan laga fahmo aad ku idaafaydana darfu makaanay noqonayaan wax zamaan laga fahmo haddaad u idaafaydana darfu zamaanay noqonayaan saasuu meel ugu keena wa cinda cinda annasbu kordhig yastamiru waa daa'ima fiiha cindada dhexdeeda waa daa'ima cindada darafkiyaa laba uqaybsan daraf mutasarif ah darafnimaa lagu nasbi karaa faacilu noqon karaa mafcuulu bihiyu noqon karaa mubtadu noqon karaa sida yowmun oo kaleeto iyo daraf ayr mutasarif ah darafka m ayr mutasarifka qadarka mutasarifka badan yahay sida yomna ka mida ah. hayr mutasarif waxa weeye darafnimo bisaa lagu nasbiya wax kaleba laguma nasbi karo sida qadu oo kaleeto hadda ka hor aada leedahay waktigii tegey bisa loo isticmaalo amase waxaad leedahay cawdu hadda kadib mustaqbal bisa loo isticmaala qaarna waxaa jira tasaruf yar oo naaqisu tasarufa sida cinda oo kale cinda darafnimo waa lagu nasbiyaa midna waa lagu jiraa bis caamil kale ma galo darafnimo waa lagu nasbiya waa sida qaalibkaa ah. hadday ka baxdana minaa lagu jiraa faacil ma noqon karto mubtada ma noqon karto mafcuul ma noqon karto wax mafcuul bihi ma noqon karto waxa way tasaruf naaqisahayn aa gala markaasuu yidhi wa cinda cinda annasbu kordhig yastamiru waa daa'imaa fiiha cinda dhexdeedu daa'imaa laakinaha cindada lagu noqoye tujaru waa la jaraa bimin minaa lagu jaraa ad oo kali ah amase waxaa tara faad waa kugu filan tahay takfi intaasaa kugu filana ismu ficil mudaaric ka dhig laakinahaa cindada tujaru waa la jaraa hiya cindada bimin a lagu jaraa faqad ay takfi intaasoo kugu filane waa ismu ficl mudaaric ismu ficil mudaaric wey waaynamaa meel alla meeshee saadafta aad hesho fii fii haddaad hesho macnaha fiidaa loola jeedo wa aynamaa meel alla meeshii saadafta aada hesho fi fi laa tudmaru xaalo aan la idmaynayn fiida bimacnaa fiya loola jeeda wa aynamaa meel alla meeshii saadafta aada hesho fii macnaa fi fii macnaheedii laa tudmaru xaalo aan la idmaanayn farfac god addarfa darafka god waqul waxaad tidhaahdaa yowmulkhamiisi maalinta khamiiskaa nayirun waa mid iftiimaya bayka macnaheedu waxay tahay darfu zamaan iyo darfu makaan macnihii fi marka laga helo makaanka goormaa la nasbi karaa markii macnihii fida laga helo oo ah ficil makaankan ku dhex dhacay darfu zamaanna goormaa darfnimo lagu nasbi karaa markii macnihii fida laga helo la helo ficil ku dhex dhacay waktigan markaas weeye haddaad weydo macnihii fida iskaga tasarufo ama faacil ka dhig ama naayo faacil ka dhig markaas darfnimo laguma nasbi karo ama mafcuul bihinimo ku nasbi yakaafuuna yawman kaana sharuhu mustadiran yawman taas mafcuul bihi lagu nasbiyo daraf laguma nasbi karo maxaa yale macnihii fiidu kuma jiro maxaa lahay yakaafuuna waa baqayaan yawman kaasay ka baqayaan daatadiisa wey maahan marka maalinkaasna tagay baqi doonaan baariyaalku maalinkaas maba baqayaan alaa ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun maba baqayaan maalinkaas haddeer adduunka markay joogaan ay maalinkaas ka baqayaan yakhaafuna yawman kaana sharuhu mustadira marka waxa weeyaan maalinkaas dhexdiisa cabsidu ma dhicin mar haddaysan dhicin darafnimo laguma nasbi karo markaasuu ku yidhi waayna maa saadabta meel alla meeshaad ka hesho fii laa tudmaru xaalan la idmaaray macnaha meel kastoo macnihi fiida laga waayo farfac iska gud daraf waqul waxaadna tidhaa yowmulkhamiisi maalinta khamiista nayrun waa mid istiimaya alcraab وضرف الواو للاستئناف الظرف مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره نوعان خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفع الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى ما نض فيه حرف حرف عن حركة والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد والجملة من المبتدا أو ظرفها وخبره أو نوعان لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة فظرف الفاء فاء الفصيحة ظرف المبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره de darfun waa nakire say mubtada ku noqoto aw musawiqi ah, musawiqay haysataa waa maxe wuquucuhaa macrada tafsiil waxay dhacday meel wax lagu kala saaraao isagoo mujmalaha lasoo sheegay darafkii wa darfu nawcaani kaas ala saaraale fa darfun azmine wa darfun amkina wuquucuhaa macrada tafsiil tafsiil mar hadday dhacdo nakiradu musaw waa haysataa waana noqon kartaa mubtade فضرف الفاء فاء الفصيحة ظرف مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره أزمن خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفع ضمة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الوقف والجملة من المبتدا ظرف آ وخبره أزمن آ في محل نصب نقول قول المحذوف يجري فعل المضارع مرفوع للتجرد من الناصب والجازم وعلامة رفع ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل وفاعله ضمير مستطير جوازا تقدر هو يعد على ظرفه والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع صفة ظرف والرابط بينهما الضمير الذي هو فاعل يجري مع مع الدهر maca darfu zamanin mansuubun calى darfiyati zamaniya wa calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhirih wa darfu mutacaliq biyajri maca mudaaf adahri mudaaf ilay majruur wa calaamatu jari kasraة daahiraة fi akhirih wa darfun alwaaw xarfu catin darfu mubtada marfuuc biاbtida wa calaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirih amkina khabru mubtada marfuuc bاlmubtada wa calaamatu rafci damatu muqadaraة calى akhirihi manaca min duhura ishtiqaal maxali bsukuni rawi wاljumlaةu min almubtada oo darfuna wa khabarihi oo amkinatuna في محل نصب معdوفة على جملة فضرف أزمنة والكل الواو حرف عطف الكل مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره منصوب خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره والجملة من المبتدا وخبره لا محل لها من الإعراب لأنها معدوفة على جملة وظرف نوعان على حرف جر اضمار اسم مجرور بعلى وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلق بمنصوب اضمار مضاف في مضاف إليه ما قصد لفظه فهو اسم وما قصد لفظه فهو معرب إضمار مضاف في مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على آخر منع من ظهورها اشتغال المحل بسكون الحكاية فاعتبر الفاء فاء الفصيحة اعتبر فعل أمر مبني على سكون مقدر على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة التغلص من التقاء ساكنين وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت الظرف مفعول به منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره والجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل نصب مقول قول محذوف بهذا الباء حرف جر ها حرف التنبيه ذا اسم إشارة مبني على سكون في محل جر الجار والمجرور متعلق باعتبر واقتفي الواو حرف عطف اقتفي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وهي الياء الكسرة قبلها دليل عليها لأن الكسرة تقتل الياء وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت والجملة من الفعل واكتفئ هي وفاعله في محل نصب معطوفة على جملة فاعتبر الظرف تقول فعل مضارع مرفوع لتجرد من الناصب والجازم وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة صام فعل ماض مبني على الفتح لا محل لها من الإعراب خالد فاعل صام مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره أيام مفعول فيه منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره وظرف متعلق بالصام والجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل نصب مقول قول وقاب الواو حرف عطف قاب فعل الماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب وفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره ويعود على خالد شهر المفعول فيه منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره وظرف متعلق بغابة والجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل نصب محذوفة على جملة صام خالد أياما وأقام الواو حرف عطف أقام فعل الماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره ويعود على خالد عاما مفعول فيه منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره وظرف متعلق بأقام والجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل نصب محذوفة على جملة صام خالد أياما وباطل الواو حرف عطف باطل فعل الماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب زيد فاعل باطل مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره فوق ظرف مكان منصوب على ظرفية المكانية وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره وظرف متعلق بباطة فوق مضاف سطح مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره سطح مضاف المسجد مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره والجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل نصب محذوفة على جملة صام خالد أياما والفرس والواو حرف عطف الفرس مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره الأبلغ صفة الفرس وصفة المرفوع مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره تحت ظرف مكان منصوبا على ظرفية المكانية وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره وظرف متعلق بخبر محذوف وجوبا تقديره كائن تحت مضاف معبد مضاف إليه مجرور وعلامة الجر كسرة ظاهرة في آخره والجملة من المبتدا والخبر في محل نصب محذوفة على جملة صام خالد أياما والريح الواو حرف عطف الريح مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره هذا فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب والطاء علامة التأنيث وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هي تعود على الريح يمنى الطاء mafcuul fiihi mansuuba calى darfiyati اmakaniya wacalaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhirihi wadarfu mutacaliq bhaba ymnata mudaaf almusali mudaafu ilay majruur wacalaamatu jari kasraة muqadaraة calى اlya manaca min duhuri ahiqal wاljumlaة min alficli oo haba iyo wاlfaacili fii maxali rafcin khabaru mubtaday oo ariixu ah wraabitu baynahuma adamir اladii huwa faacilu haba wاljumlaة min almubtadai wa khabarihi fii maxali naصbin macduufaة calى jumlati sama khaalid ayaama wzrc alwaaw xarfu caطin azarxu mubtada marfuucu bاbtida wcalaamaةu rafci damatu daahiraة fi akhirihi tilqاءa darfu makan mansuuba calى darfiyati اmakaniya wcalaamaةu naصbi fatxaةu daahiraة fi akhirihi wadarfu mutacaliq bkhabrin maxduufin wujuban taqdiiruhu kaa'inu tilqاء mdaaf alxayaa mdaaf ilayh majruur wcalaamaةu jari kasraة mqadaraة calى اأlfi manaca min duri aلtacadur لأn اأlfa tlzm الskuun walaa tqbl xarakata lidatiha wاljumlaة min mubtadey oo azarcu ah iyo wakabari oo kaa'inunta ay ku tacaluqday tilqaa'a fii maxali nasbin macduufatun calaa jumlatin sooma khaalidun ayaama almunhali صifaة اxayaa wa صifaة اmajhuuri majruur wacalaamaةu jari kasraة daahiraة fi akhirihi waqiimatu alwaaw xarfa caطin qiimatu mubtada marfuuq bاbtida wacalaamaةu rafci damaة daahiraة fi akhirihi qiimatu mudaaf alfidati mudaaf ilayh majruur wacalaamaةu jari kasraة daahiraة fi akhirihi duna ظarfu makan mansuuba calى ظarfiyaةi اmakaniya wacalaamaةu naصbi fatxaة daahiraة fi akhirihi وظarف mutacaliq bkhabri maxduufi wujuba taqdiiruhu kaa'inu duna mdaaf adhabi mdaaf ilay majruur wacalaamatu jarihi kasraة daahiraة fi akhirihi wاljumlaةu min almubtada oo qiima ah iyo wakhabarihi oo duunadaas ah fii maxali naصbin macduufaة calى jumlati sama khaalidun ayaama wtama alwaaw xarfu caطin tama darfu makaanin mabniy calى اfatxi fii maxali naصbin على ظرفية المكانية وظرف متعلق بخبر متقدم محذوف وجوبا تقديره كائن عمر مبتدا مؤخر مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره الواو فارقة بين عمر وعمر في حالتي الرفع والجر أما في حالة نصب فلا التباس بينهما والجملة من المبتدأ المتأخر وخبره المتقدم في محل نصب معضوفة على جملة صام خالد أياما udn ficl amri mabniy calى xadfi xarfi اcila wahiy اlwaaw adamatu qablaha daliilu calayha lأna damata uqtl waaw wafaacilu damiru mustatir wujuban taqdiruhu anta wاljumlaة min alficli wاlfaacil fii maxali naصbin maqulu qowl maxduuf minhu min xarfu jari wlha damiir mutaصil mabniy calى dami fi maxali jari aljaaru wاlmajruur mutacaliq budnu waqrb alwaaw xarfu caطfin اqrb ficlu amri mabniy calى sukuuni mqadarin calى akhirihi manaca min dura اshtiqaal maxali بحركة الrwي وفاaعل ضمير مستر وجوبا تقدير أنت والجملة من الفعل والفاaعل في محل نصب محذوفة على جملة فdن ودار الواو حرف عطف دار مبتدا مرفوع من ابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره دار مضاف لها الضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه غربية ظرف مكان منصوب على ظرفية المكانية وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره وظرف متعلق بخبر محذوف وجوبا تقديره كائن غربية مضاف فيض مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره فيض مضاف البصرة مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بسكون اشتغال المحل بسكون الوقف أو الضرب والجملة من المبتدئ ودار وخبره وكائن تيكون تعلق دي غربية في محل نصب معطوفة على جملة صام خالد أياما والنخل الواو حرف عطف نخل مبتدا مرفوع من ابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره نخل مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه شرقية ظرف مكان منصوب على ظرفية مكانية وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره وظرف متعلق بخبر محذوف وجوبا تقديره كائن شرقية مضاف نهر مضاف إليه مجرور وعلامة جر كسرة ظاهرة في nahri mudaaf mura mudaaf ilayh majruur wacalaamatu jarihi wa calaamatu jarihi fatxatun muqadaratun calaa aakhirihi manaca min duhuurihaa ishtiqaalu lmaxalli bisukuuni rawi niyaabatan can اlkasra liannahu ismu laa yansarifu wاlmaanicu lahu min asarfi alcalamiyatu maca tamiisi lafdiyi والجملة من المبتدئ oo نقل ah وخبره oo كائن ta في محل نصب محذوفة على جملة صام خالد أياما وقد أكلت الواو حرف عطف قد حرف تحقيق أكلت فعل وفاعل قبل ظرف مكان منصوب على ظرفية مكان مid ضرفta ka dhigi karta oo wixii loo iضاafeeyo qabla darfu makaanin mansuuban calى darfiyati makaniya wa calaamatu nasbi fatxatu daahiraة fi akhirihi wa darfu mutacaliqun bakltu qabla mudaaf wlhaau mudaaf ilayhi mabniyu calى dami fi maxali jarin wa bacda alwaaw xarf catin bacda darfu makaanin mansuubin calى darfiyati makaniya wa calaamatu nasbi fatxatu daahiraة fi aakhirihi wa darfu macduufu calى darfi اladii qablahu tacaluqa isku cadaf xagga tacaluq bacda mudaaf walhaa mudaaf ilayh mabniin calaa dami fii maxali jariir waitral waa xarfacatn itra darfu makaanin mansuubin cala darfiyati makaaniya wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fii aakhirihi wa darfu maxduufun cala darfi aladii qablahu qabladaasi kaga tacalluji ku cada ayaga meeshay ku tacaluqday kula tacaluqayaan itra mudaaf walhaa mudaaf ilayh mabniin calaa dami fii maxali jariir wa khalfal waa xarfacatn khalfa darfu makaanin mansuubin calaa darfiyati makaaniya wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fii aakhirihi wa darfu maxduufun macduufu على الظرف الذي قبله خلف مضاف والهاء ضمير متصل مبني على ضم في محل جر مضاف إليه وظرف معذوف على الظرف الذي قبله وعند الواو حرف عطف عند ظرف مكان منصوب على ظرفية مكانية وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره وظرف محذوف على الظرف الذي قبله عند مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الضم في محل جر وعند الواو للاستئناف عند مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة الحكاية فيها في حرف الجر ها ضمير متصل مبني على سكون في محل جر الجار والمجرور متعلق بيستمر النص المبتدا الثاني مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره يستمر فعل مضارع مرفوع للتجرد من الناصب والجازم وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره يعود على النصب والجملة من الفعل أو يستمر وفاعله وهو والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدا الثاني والنصب والرابط بينما الضمير الذي هو فاعل يستمر والجملة من المبتدا الثاني والنصب هي وخبره ويستمر في محل رفع خبر المبتدا الأول وعند والجملة من المبتدا الأول وخبره لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة لكن حرف استدراك والنصب تنصب الاسم وترفع الخبر مبني على فتح لا محل له من الإعراب ها ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم لكن بمن الباء حرف جر اسم مجرور بالباء ما قصد لفظه فهو اسم وما قصد لفظه فهو محرب بمن الباء حرف جر من اسم مجرور بالباء وعلامة جر كسرة مقدرة على آخر منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الحكاية الجار والمجرور متعلق بتجرد أصلا به فقط الفاء زائدة لتحسين اللفظ لفظ إن لقوحية الله كان قطوه اسم قط اسمه فعل مضارع مبني على سكون لا محل له من الإعراب وفعل ضمير مستتر جواز وفعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هي تعود على من هي تعود على من والجملة من اسم الفعل وفعل لا محل لها من الإعراب لأنها معترضة بين لكن وخبرها هل كانت كلا دحقش تجر فعل مضارع مرفوع آه. تجر فعل المضارع مغير سيقة مرفوع للتجرد من الناصب الجازم وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره والنائب الفاعل ضمير مستطر جوازا تقديره هي تعود على من والجملة من الفعل والنائب الفاعل في محل رفع خبر لكن والجملة من لكن horta waxa weyn jumlada raabidkeeda rid wal jumlatu min al-fi'l wa na'ib al-fa'il fi mahall raf'in khabar lakin والرابط بينهما الضمير الذي هو نائب فاعل تجر والجملة من لكن واسمها وخبرها لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة وأين الواو للسناف أين ما اسم شرط مبني على سكون في محل نصب على ظرفية المكانية وظرف متعلق بسادفة قضاء تعلق أين إلا وظرف مكان وانا اسم شرطي سادف فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك في محل جزم بأين فعل شرط والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل في مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهور laa tudmanu laa naafiya tudmanu ficlu mudaaric muqayaru siiqa marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiratun fii akhirihi wa naa'ibufaacili damiiru mustatiru jawaasan taqdiru hiya tacuudu calaa fii waljumlatu min alficli oo tudmaru ah wa naa'ibufaacili oo hiya ah fii maxali nasbin xaalun min fii halkaas ka xaalaheed فارفع الفاء رابطة للجواب ارفع فعل أمر مبني على سكون لا محل له من الإعراب وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت والجملة من الفعل والفاعل في محل جزم بأين جواب شرط وجملة شرط وجوابه لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة وقل الواو حرف عطف قل فعل امر مبني على سكون لا محل له من الاعراب وفاعل ضمير مستتر وجمله تقدير انت والجمله من الفعل والفاعل في محل جزم معطوفه على جمله فرفع يوم يوم الخميس نير يوم مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامه رفع ضمه ظاهره في اخره يوم مضاف الخميس مضاف اليه مجرور وعلامه جره كسره ظاهره في اخره نير خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامه رفع ضمه ظاهره في اخره والجمله من المبتدا او يوم وخبره او نير في محل النصب مقول القول الله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد